إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka warramaya ciidda ama labada ciidood axkaamta iyo aadaabta ay leeyihiin iyo sida nebiga loogaga dayanayo calayhi salaatu wasalaam waayo camal wal oo cibaado ah oo addoommuhu ay qabanayaanba quruxdiisii aqbalkiisa waxa uu ku jiraa siduu nebigu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam ansixiddiisa caynkaasa ajrigiisa badan baa noocaasa mar walba waxaa la raad furaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam waayo xukunka ciiddana waynu soo aragnay sida jumhuurulculamaa ay u badanyeen waa inay sunno tahay mu'akad ah oo aad iyo aada loo adkeeyey keli iyo jamacbana lagu tukan karo وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم waxa uu ahaa buu leeyahy cabdاللaahi بن cمر nebigu wuxuu ahaa وأbu bkri وcمر abu bkr iyo cmarna waxa ay ku raacsanaayeen يusaluuna الciidayn labada ciidood bay tukan jireen qabla الخطبة khudbada ka hor متafq عalayh labadii sheekh baa soo wada saaray bukhaari iyo muslim waxa uu tilmaamayaa xadiidkaasi in labada khudbadood ay ka dambaynayaan labada ragcadood ee ciidaha waaya waa ciid ulfidx ciid iyo ciid marka ciidna dee min ba hel caada yacuudu cawdan marka dee masderku wuxuu noqon lahaa inuu dhexdiisu ama caynta waxaa leeyahay bartanka kelmaddu uu wow noqdo laakiin wowgiibaa iyo loo rogay isbedel iyo iclaal yimi daraaddeed markaasay ciid noqoto arrintan xadiidku uu ka warramaya waa sida ay qabaan caamatu ahli alcilm culimada islaamku say u badan yihin waa caynkaa ilaa wacadahu bacduhum ijmaaca culimada qaarkoodna waxay isku waafaqeen in ijmaac ay tahay oo sidaa loo dambaysiinaya khudbadaha haddii ay dhacdo in khudbaddii la hormariyo oo labadii ragcadoodna la dambaysiiyana khudbad ahaan loo tixgelin maayo waa iska wacdi caadiya laakiin ajrigii iyo mutaabacadii khudbaddu ay lahayd ma laha waaba sidii uu sameeyey marwan ibn lxakam ninkii la odhan jiray oo baro saamka ahaa madiine saynu xalay soo tilmaamaynay ayaa isu taagay khudbaddii ciiddii ka hor iyadoo ragcadii la sugayo mimbarkuu sii fulayaa abi abi saciid alkhudri waa kii guntiga soo qabtay waar ka joog aarna sii daabuna waa kii mimbarka sitaa ku fuulay kadibna waxau dhaheen war maanaan aqoonin sidaa saciidda wuxuunaanu ku naqaanay inay khudbadaheedu ka dambayn jireen turika maa taclam wixii aad taqaanay waa laga tegay buda abi sacuudna waxa uu ku yihi wixii aan wallaahi waxaan aqaanay ee nebiga iyo abubakar iyo cumar ku aqaanay ayaa ka khayr badan waxa aanad aada soo kordhisay aan la aqoonin u sababeeye wuxu hi dee dadkii baa nanacay oo naga yaacaya marka taasi cillo noqon mayso sunnaduna waa taas weeye way dhacdaa innaga dadkeennu uma qaataan khudbadda uma yaqaanaan khudbado siba marka banaanada iyo lagu tukado xiisaha ciidda ayuunbaa nagac laga siiya khudbada ma dhegaystaan soo maaha dadkii waan fadhiisto waan fadhiisto khudbadda dhagaysta waaba iska dareerayaan qaarkood baa khatiibkoo taagan daawanaya o odhanaya talo waxaanu ka hadlayaa muxuu yihi intay kusoo ururaan ee yaro egeegaan ayaa markii hore u fahmi waayaba iskaga tagaa marka waa in loo sheegaa la yidhaahdaa war ajriga ku jira salaatan ciidda iyo tukashadeeda mid lamida ah baa ku jira dhagaysiga khudbadda ee suga la ysuguna dhex daro af soomaaliya af carabi bal si way wuxuun uga qaataan sidoo kale loona soo gaabiya ilaa khudbadda wanaaggeedu waataynu hore usoo marayno inay gaaban tahay oo ay xikmadaysantu baa muhiim ah. jumcada waa la horumariyey khudbadaheedii ciiddana waa la dambaysiyey farqiga udhaxeeya waxa weeye bay leeyihin culimadu khudbaddu shardi bay utahay jumcada ah. shardiguna mashruudka waa inuu ka horu maro shardigu waxan uu shardiga u yahay waa inuu ka horu maro oo salaadaba shuruudaheedu way ka horeeyeen laakiin khudbadahu ciidda khudbadaha ciidda sunna un wey markaa shardigu ma aha salaada ciidda israacintan uu israaciyey raawigu labada sheekh ama labada khaliif uhi abubakar iyo cumar macnaheedu maaha inay tashriica la wadaagayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam shaaricu waa ilaahay nebigana waa u wakiishay calayhi salaatu wasalaam inuu ummadda sharciga u dejiyo laakiin waxa weeye sunnadan inuu yahay sunno asal ahoo oogan oo nebiga ay kaga dayanayeen ayaa iyaguna way ku raacsanaayeen wy وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى يوم العيد ركعتين laba ragcadood buu tukaday maalintii ciida lam yusalli qablahumaa muu tukanin ka hor walaa bacdahumaa kadibna muu tukanin akhrajahu sabca saddexdii sheekh eh, toddobadii sheekh baa wariyay wa can abi saciid radia allahu canhu qaala kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ahaan jiray laa yusallii ma tukan jirin wax salaadahoo sunno ah qabla alciidi shay-an salaada ciidda sunno ka horeeya ma tukan jirin faidaa rajaca ilaa manzili kolka uu gurigiisa ku noqdo sallaa rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray nebigu rawaahu ibnu maaja biisnaadin xasan waa kan dambe sheekhu habka uu kugu tartiibinaya waxa weeye axkaamta mid walba xadiid unbuu dhigaya laakiin xadiidkaasi baab buu daliilu yahay axkaamta ciidda ka mid a ah kolba baabkaynu ka hadlayna axaadiistanuu wadaa mid waliba su-aalo gaar uu ka jawaabaya su-aasha xadiidkan uu ka jawaabayaa waxa weeye ciiddu ma leedahay salaad sunna ahoo ka horaysa sunno raakibo ka horaysa miyay leedahay mid ka dambeeya se ma leedahay macnaa haddii banaankii la yimaado fagaarihi ama masjidba haada halka lagu tukanaya miyaa sunno qofkii iska tukanaya ka horeeya mid ka dambeeya miyuu tukanaya maya marka lasoo koobo jawaabta sunno ka horeeya sunno ka dambeeya toona ma laha taasuu ka jawaabay xadiidka ibn cabaas iyo kan kale abi saciidba nebigu markuu gurigiisa tago ayuu tukan jiray salaado dee laga yaabo inay tahay maxay salaatu duxa salaaddii barqanka oo kale inay tahay baaba laga yaaba taas marka taasina jawaabteedu waa cayn lam yusali qablahuma walaa bacdahuma ka hor iyo kadib midlama tukanin muslimiintu way isla ijmaacsayin arrintaa ah. salaadaha kale oo marka laeego ciidda waxay la mid tahay un salaadihii kale xagga shuruudda arkaanta wixeedoo laakiin kalama mid ahaa xagga raatibada raatiba iyadu ma laha dadku way iska dhacdaa inay markaa yidhaahdaan dee waa iska khayruune iska khayruun waxa weeye wuxuu nabigu yeelay calayhi salaatu wasalaam culimada qaarkood haddii ay baneeyeen de waa haddii lagu sheega un salaad kale qofku hadduu salaad kale tukanayo ama mid qallo ah ama mid salaatu duxa oo kale ama taxiyatulmasjid haddii masjidkii lagu tukanayo waa arrin kale laakiin isagoo u tukanaya raatibo ciiddu ay leedahay maya intaasuu ka jawaabay xadiidkan mustafaadkiisuna waa kaawy وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد نبgu ciiddii buu tukaday bilaa adaanin walaa iqaama iyadoo salaada ciiddu aanay lahayn adaan iyo aqiimi toona akhrajahu abu daawuud wa asluhu fi lbukhaari xadiidku waa saxiixun buu uga jeedaa sheekhu salaadii ciidda waxa kaloo aanay lahayn adaankii iyo aqiimidii ay lahayd salaada faralka ahi iyadu ma leh adaan iyo aqiimid waxa iska leh salaadaha faralka ee shanta ah waasa iska leh waxaa kale oo iyadana aan loo samaynaynin sida mararka qaarkood laga dhawaajiyo asalaatu jaamica asalaatu jaamica way noo soo socotaa salaada dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka ayaa iska leh laakiin ciidaha iyo taraawiixda iyo kuwaasi ma laha asalaatu jaamica waayo meel walba wuxuu nebigu sameeyey baa la samaynaya calayhi salaatu wasalaam asalkeeda markaad doonayso nebiga maalinta qiyaama inaad ku faysho kooxda uu hogaaminaye ka cabaysana darkiisa ee u xisameeyin baad samaynaysa ilan diinta isagaa maqal muuqaalba dadka soo gaadhsiiye qofkii lahaa waxbaa ila wanaagsanaya bidca mustaxsanaa weeye waa iska khayruune sidaasun u samaynayay maalinta qiyaamaha darkiisa laga duwaya laleeya diintiibuu doordooriyey waxbuu duduway waa sagagar diintii siloon ka dhigay wey marka xaggaasaa loo kaxaynaya hadduu ilaahay kugu qabsado uu ku idhaahdo nabigaygu muu samaynin xaggaa ka keento waxaad ku jawaabto ma leh waay xadiidkaasina taasuu ka jawaabay qaala الnawowi laa yushracu اladaan wala اliqama ligayri اlmaktubaat اlhams wabihi qaala jumhuur اlculamaa min aلsalafi wاlkhalaf saasay isku raacsan yihin وعn abi سacيidi الkdriي radي الlahu canhu qala kana الnabiyu salى الlahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yakruju wuu bixi jiray ywma اlfitr maalinka afurka waa maalinka bishii ramadaan laga afuro ciidda wاladxى iyo ciidda ciiduladxada la idhaahdo ciidda carafo ilى اlmusala meel banaan buu bixi jiray waأwalu shayin yabda'u bihi waxa ugu horeeyu ku bilaabaana asalaatun buu ahaan jiray salaada ciidda uma yansarif kolkaasuu dabeedna kasoo gadoomayo uu ka baxayay salaada fayaquumu wuxuu istaagaya muqaabila annaas dadka hortooda ayuu isa soo taagayay intuu ku soo jeedsado wannaasu dadkuna calaa sufuufihim safkooda iska fadhiyayeen may dareeraynini oo may dhaqaajinaynina safkooday fadhiyayeen fayaciruhum wuu waaninay waya'muruhum waxna wuu faray ilaa wacdi haddii la idhaha waa in waxna la isfaraa waxna la diidaa wacdi kaasaa la idhaahdaa xadiidkani isaguna waxa uu tilmaamaya halkeebaa lagu tukanayaa inkastoo xadiid soo socdaana wax ka sheegi doono haddana kan imika waxa weeyaan halkee lagu tukanaya waxaa lagu tukanayaa almusalla musalluhu waa meesha bannaan sida fadliga badani waa saas wey eria bannaan saxraa waa in loogu talagalaa deegaanka magaaladaa degani meel bannaan oo ummadda qaadi karta oo marka horeba qorshaha magaalada lagu daro oo dawladda hoose habayso oo madaxdu timaado oo ummadda halkaa ay ku tukiso madaxda madaxweynaha muslimiinta halkaa ku tukanaya ama ra-iisul iqliimka gobolkaa ninka waaliga ka ah ayaa imaamugu noqonaya wixii mushkiladee meesha joog sixid u baahan baa loo sheegayaa ciddii taakulayn u baahan haddii halkaa dhaqaalo laga ururinayo yaruju ywma alfidri waladxa ila lmusala wa awalu shayin yabdahu bihi salaa halkii hore ubuu sii akidaya waxa ugu horeeya ku bilaabayaana salaad buu ah adaan mu ahayn aqiimidna mu ahayn raatibana mu ahayn khudbadna ma ahayn intaasba uu ka saaraya ereygaasi meesha salaadunbuu bilaabi jiray markuu ka baxo ayuu dadka soo qaabilayaa iyaguna way sugayaan mayaacayaan khayrkay dhiishaan dhaafsanayaan sahay qaadanayaan kolkaas u marka almadiina almunawara masaajidka rasuulka sala allahu alayhi wasalam geesta ay baqiic ka xigta mooye geesteeda kale ayuu musallihii suna ahaa baqiic geestaa bari ka xigtaa musallihii suna dhinacaa hawl galbeed ayuu ka xigayoo masaajidka aan iminka ka fogeyno masjid yar baa ka dhisan oo masjid ulkhabaada la ydhaha musalihiisu halkaasu ahaan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waaya mustafaadaadka xadiidka marka lasoo ururiyo inaha aynu sheegnay buu tilmaamaya waxaa kaloo laga faaidaysanaya imaamka dadka inaan u aamusino waxu sheego waa janis iyo fursad weyn umma deegaankaa ku nool aada u fara badan baa barkulankan samaysa warbaahintii iyo idaacaddii ugu fiicnayd baa la doonaya dadka in halkan laga gaadhsiiyo warka ugu muhiimsan marka waa in janiska laga faa'iideeyaa wixii daruuriya ah in ummadda loo sheegay iyo alla kacabsigoo la xusuusiyo waa in sahay la siiyaa dadka sahay waa in la siiyaa muddo ay ku shaqeeyaan dadkuna waa inay dhegaystaan sida xadiidkaa baynu ka fahmaynay asxaabtii nebigu way dhegaysanayeen kaba yaacayn ila khayrka ihtimaam baa muhiimad weyn baa khayrka la siinaya وعن cمر بن شعyب عن أbيه عن جدي رضي الله عنهم قال قال نبي اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu wuxu uhi التكبير الله أكبر في الفطر ciid الفطriga ku sugani سبع في الأولى ragcadda hore waa toddoba wa khamsun fi lukhra ta dambena waa shan waalqiraa'atu bacdahuma akhrintuna labadaa ragcadood dabadooday ahaatay labadaa takbiirood dabadooda macnaa labadaa madkuure lasoo sheego toddobada iyo shan kadib kiltayhimaa labadoodaba marka toddobada la yidhahdo kadib bay akrintu noqon shanta marka lagu dhawaaqo kadib bay akrintu noqon doontaa akhrajahu أبو داود ونقل الترمذي عن البخاaري تصحيiحa imaamkuna waa shaaficiyey manaa xadiidku marka laysu eego ay kuleeyiin duruqdii waa qawiy bishawaahidi heer lagu daliishan karo u gaadhay qala shaikh األbاni وباljumlaةi فاlxadiiث bhadi طرqi صaحيiح وayuؤayidhu camalu الصaxaabati bه waxa xadiidkanina uu ka jawaabayaa salaadaha ciid labada ragcadood ciida labadii ragcadood sunnaha la tukanaya maxay kaga duwan yihin ma sidoodii unbaa mise waxyaabo kale kaga duwan yihin baa jira waxay kaga duwan yihin takbiiraat ziyaada bay leeyihin takbiiraat ziyaado ahoo ka badan intii hore ragcadda horena toddobay leedahay ragcadda dambena shan bay leedahay ta hore toddobadeeda waxa dheeraad ka ah tii xidhashada oo loo yaqaano maxay takbiirat alexraam allahu akbar taasi waa dheer ragcadda dambena shanteedan la odhanayo waxa dheeraadka ah maxay takbiirat alintiqaal takbiirtii sii kicidda aada sii socotay markii uu qofku kolkuu istaagaa unbuu shanta bilaabay takbiiraha faraha badani ninkii reer miyiga ahaa ee magaalada usoo dhaadhace ciidda jamaca la tukaday waatuu ka yaabay yaai war salaada xagee ka xidhmilaada maantumaa shaw ciid ugu horraysayo kolkaa wuxuu arkay dee iyadoo dabada la qabto war salaada haddaba xaggee ka xidhmi laadahay marka takbiirahaasina waa sunne weeye iyaguna waa sunne nebiga laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu ihi walitukabiru allaha cala maa hadaakum walacalakum tashkuruun walitukmilu lciddata walitukabiru allaha cala maa hadaakum inaa ilaahay u weynaysaan habkii uu idiin hanuuniye uu idin baray allahu akbar oo takbiirtii salaadana la yidhaahdo takbiirtii kale la odhanayay la yidhaahdo waaya sidaasi waa taa aynu soo soo xusnay waxaa kale oo markaas iyadana sida sheekhu uu sheegay qadruhu sita takbiiraatin fi arakcati lula hayra takbiirati lixraam wa hamsun fi arakcati ahaaniya hayra takbiirati lintiqaali min asujuudi ila alqiyaama inuu markaa tiradu qabaa inuu ku darayo toddobada Ehm, laakiin sida raajixa waynay ka hadhayso yakunu bacda takbiirati saabica atacawud uma alqira'a uma suura halkanuu markaa leeya walqira'atu bacdahumaa kiltayhima takbiiraha dabadooda ayaa akrintu noqonaysa oo marka uu dhammeeyo takbiiraha ayuu bilaabayaa suurata alfaatixa iyo suuradihii ka dambeeyey hadday dhacdo inuu isticaadadii bilaabo oo uu faatixadii horay ka bilaabo dib ugu noqon maayo tasbiraan wakti bay lahaayeen waktigoodiina wuu tegay horay unbu kasii wadaya waa salaad bar keliya oo dee had iyo jeer shayga markaan in fara badan la wadin waxbaa qofka iskaga yaro daaa qaarkood way ka dhimaan tirada qaarkoodna way ka badiyaan laakiin si unbu dee ufarsamo soconaya qofka kaloo faraha ku yaro tirsada allahu akbar allahu akbar allahu akbar saa isaga yar ishaaro oo si aan uga khaldanin yaqulu bayna kuli takbiiratayni allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wasubxaana allahi bukrata waasila wakhtaarahu shaaficiyu wagayru laysa fii dalika shayun mucayan buu leeyahy macnaa daliil gaari kuma soo aroorin labada takbiirood dhexdooda waxa la odhanayo laakiin intaasunbaa muhiima maaha wax si adag dadkeenu marka jamcu dhaaso salaada ciidda jamcii tukado dad baan tukaninba aydha managa garanayna sida loo tukado salaatu janaasa iyo salaada ciida iyo salaadahani waa waxyaabaha ay daruuriga tay qof waloo muslimiba inuu barto in yaroo laguu sheegay ila warka kaleba ka b b cda marka lagu sheegaba waad qaadataaye kana int war b b c sheegtay intii lagugu sheegi lahaa ayaa salaadana sida loo tukado lagugu sheegaya waaba intaaba taa horena toddoba waxay leedahay takbiiro tan dambena shan bay leedahay wax kaloo jiraaba ma jiraba wacdigiina se qofki hadduu keliya isagu ma baahna mawcido iyo khudbad iyo waxba marka wuxuunan uga jeedaa qofka haddii ay dhaafto jamicii uu dhaafo wuu tukan karaya waaya su-aashaasi baa markaa iyadana xadiidkaasi uu ka jawaabay wacan abi waaqid allaytiy radia allahu canhu qaala kana anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa yaqra'u fi ladxaa waalfitr labadaa ciidood wuxuu ku akrii jiray biqaaf واqتربت أخرجه مسلم xadiidkanina waxa uu ka jawaabayaa maxaa lagu akriyaya labada ragcadood suuradaha lagu akriyayay sunno tahay waa maxay ragcadda hore waa qaaf ragcadda labaadna waa اktarab haddii markaa ay dhacdo inay dheeraato ama dadka qaarkood ay ku dheeraato waxaa kaloo iyaduna soo aroortay inuu nebigu ku akriyi jiray calayhi salaatu wasalaam sabixisma iyo hal ataaka xadiiu lqaashi labadaasaa ka gaagaabanoo iyagana lagu akri karaa mid walba waxaa ku sugan waana aada u fara badan iyo aakhiro aada iyo aad addoonku uu xusuusanayo marka uu suuradaha dhegaysto dabcan dee macnahoodana uu garanayo saa darteed baa loogu dooray suuradaha ummaddan isu timida islaamka ah in la baraarujiyo quluubtooda oo kicin iyo abaabul uu ku sameeyo xaqa loo sheegayo qur-aanka lagu dul akhriyayo marka suuradahaas oo si cajiiba uga warramaya qiyaamaha iyo muuqaalka jannadii naarku ay leeyihiin ayaa loo doortay in lagu akriyo wacan jaabiri radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ahaa ida kaana yawmu lciid maalinka ciiddu kolka u yimaado khaalafa ariiqa waddadu isweydaarin jir akhrajahu lbukhaari waliabi daawuuda can ibni cumara naxwi kaloo kale ayuu abi daawuudna warinayaao min xadiii ibni cumar macnaha xadiidku xadiidka waa xoojinaya isagoo ka horeba saxiixa adaabta ah, la marayo ee haboon waxa ka mid a ee qofka muslimkaa laga doonayo maalinta ciidda in marka uu tegayo ciidda uu kusii socdo waddadu sii marayo kolka hore iyo waddada uu soo marayo ay kala duwanaadaan oo marka horena mid uu kasii tago marka uu soo noqonaya mid kale uu ka soo noqdo saasuu samayn jiray rasuuluna muxamed sala allahu alayhi wasalam khaalafa ariiq waddada ayuu kala duwi jiray halkii hore uu kama soo noqon jirin isagoo wahsanaye sii socod iyo dihaaban wa iyaaban kala wadehaan jiray fadalika sunat nabiyi sala allahu alayh wasalam waqaala bidalika akaru ahli اlcilmi wayakunu mashruucan fi xaqi limaami wاlma'muum qofka imaamka iyo ma'muumkuba waa iskaga mid culimadu way isweydiiyeen ma maxay tahay dabcan mar hadduu dee mashruuciyo waa raacayna laakin waxay sir weydiiyeen xikmadda ku jirta waa maxay ikhtalafa alculamaau fi lxikmati min mukhaalafati ariiqi faqiila ilaa shantan arrimood bay sheegeen midda u horeysa waxay ku sheegeen liyusalima calaa ahli ariiqayn labadaa wado ummadda ku nool buu nebigu salaamaya oo nebigii baana soo maray lafteeda xaafadaa wax dhan u ah intaasay barakaysanayaan intaasay ku farxayaan qiimo weyn bay u liyanaala barakata mashi liyunaala barakatu mashihi fi ariiqayn tii horun bay ku dhowdah halkaanuu nebigu maray barakadeeda si ay dadka halkaasi u helaan waxaa kaloo iyadana lagu fasiray liyudhira shacaa'ir alislaami fi kulli fijaaji ariiq muuqaalka diintu ay leedahay iyo miisaanka cibaadadan la oogayaa si uga muuqdo labada wadaba kasii socodka iyo tasoo socodka marka horena xaafadan marka dambena xaafadan ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xawaashidiisi iyo asxaabtiisi baa la socota waxaa kaloo afraadoo lagu fasiray liyashhada lahu ariiqaan si ay labada wadaba markhaati u noqdaan waataa salaadii laynagu yidhi halkaad salaaddii hore ku tukatay ka dhaqaaqo meel kale ku tuko ilaahay baa yidhi wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum waxaanu qoraynaa camal wixii dadku ay horumariyeen iyo raaskoodiiba yawmaidin tuxadiu ahbaaraha biana rabbaka awxaa laha warka ay dhulkii warramaysaa waxa weeye markuu sii socday salaada uu tukanayay halkan uu isii maray kan kalena intaa inagu ka markhaati kacaya bani salima diyaarakum tuktab aahaarukum nebigu waxa uu leey reer bani salima meeshaa fog iska deganaadee masaajidka ka fog si raadkiina laydinku qoro waayahay waqiila litafaa'uli bitagyiiri alxaali ila almakfirati waalrida xikmadaha in lagu wada fasirayo in kale inaan fahminba waxu diidayaa ma jiro وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم المdينة نبi محamed mdينu soo galay bui صxaabiga أنس بن mالك waa ninkii فriiska ahaa markaa reer ansaareed xokaynta rasuulka ah sala allahu calayhi wasalam ducadii nebiguna ay ku dhacday nebigu madiinu noogu yimo wuu soo hijrooday buu walahum reer madiina waxay lahaayeen yawmaani yalcabuuna fiihima laba maalmood ay ciyaaraan laba maalmood oo ay ciyaaraan bay lahaayeen dabaaldeg iyo fantasiyo sameeyaan fa qaala markaa nebigu wuxuu ku yidhi intii waraystay kadib qad abdalakum allahu ilaahay wuxuu idinku dooriyey bihimaa labadan khayran minhuma laba ka wanaagsan laba ciidoodoo ka wanaagsan baa ilahay tan labadan idinku bedelay labada laydinku bedela waxa weeye yawma aladxaa wa yawma alfitr labadaa ciidood baa ilahay idinku bedelay akhrajahu abu daawud wanasaa biisnaadin saxiix xadiidku waxa uu ka jawaabayaa dadka muslimiinta ciidaha ay leeyihiin ma labadan inta faraha badan aynu ka warramaynay unbaa mise dar kalaa jira intaasuu xadiidku ka jawaabay jawaabtiina nabigaa bixiyey calayhi salaatu wasalaam o taa u tilmaamay sababtu xadiidku ku yimi unbaa qolada ansaarta ah uu nabigu la hadlay ahayd laakiin macnuha ma aha inuu xadiidkaasi ku gaar yahay reer ansaare liana alcibrata bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab sababtii uu ku yimee khaaska ahayd waxba la eegi maayeen ereyada caamka ah iyo tashriica caamka ah unbaa la eegaya labadaa maalmood midi waxa uu ahaa annairus alyawm aljadiid bilfarisiya waa maalin cusub buu ka dhigan marka la eego luqada eraanta awalu yawmin tataxawalu fiihi shams ilaa burji lxamd maalinka labaadna wuxuu ahaa almehrajaan waa laba maalmood oo qoraxda godad gaara ay marayso ayay laba ciidood ka dhigteen qoraxda iyo xidigaha iyo dabka iyona waxa ku meeraysan jira un dadka dabcaabiska ah ayaa ku meeraysan jira mayruuska innaga reer miyiga inuu imika ka baaba dhaqankii hore wuxuu ahaa habeenka dabshid dabshid baa la odhan jira sooma dabshidna waa la idhaha dabtuurna waa la idhaahda nayruusna waa la idhaha marka dabkii waa la tuuri jiray intoo la shido dabka sidana xaalada imika ushido ayaa la tuuri jiray laan yaroo qoyanna intoo lasoo gooyo ayaa aqalka halkaa foodsaarka ayaa la suuli jiray foodsaarka waad iska garanay waxaa kaloo intaa lagu dari jiray ceesaanna waa la qali jiray meeshaa dabaaldeg dhiman maad garan oo haddii la isku daray dabaaldeg dhan wey waa kaanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qoladaa ka suuriyey wa xadiidka aynu ka faaidaysanay ciid kasta oo aan labadan ahayn inay tahay ciidaha jaahiliyada jaahiliyadana haddii la idhaahdo waa dhaqan aanka islaamka ahayn ma aha un dhaqankii ka horreeyey nebiga intaan lasoo dirin calayhi salaatu wasalaam oo waa nidaam kasta oo aanka islaamka ahayn wey waaya waxaa kale oo xadiidka aynu ka faaidaysanay jawaazu lacibi wاlqinaa fi ayaami alacyaadi lirijaali wالnisaءi bishardi an yakluwa min almuxaramaati kaاkhtilaafi الrijaali wالnisa wawujuudi اlaqani اlmuxarama wawujuudi اlmacaazi in ciyaartu iska banaan tahay maalinkaa ciida way iska banaan tahay ciyaarta ragguna inu gaar u ciyaari karo dhalinyaraduna gaar dumarkuna gaar khiyaartaa wuxuuna markaa la soconayo inaan u xaaraamhin shay maaragtay soo laasimayo ku xidhiidhsan oo xaaraani inaanu meesha jirin oo da raggiiyo dumarkii isdhex galayay iyo durbaankii la garaacayay waxyaabahaasi meesha waa inaanay marayn haddii ciyaar soomaalidii raggu gaar iskaga ciyaarayo dumarkuna iyagoo meel iskaga asbuucan markii rasuulku sala allahu calayhi wasalam abubakar lahaa iska daa iskada hablaha yaraa iska wadaan waxa aynu ka faa'idaysanaynaa abuu ku uri sheekhu dadka muslimiinta inay iska ilaaliyaan acyaad alwataniyiina waalkitaabiyiina alyahuudi waannasaara ciidaha ay leeyihiin dadka aan muslimiinta ahayn kuwa dabcaabudkaa kuwa mushrikiinta ah kuwa kiristankaa kuwa yahuudda ah inay iska ilaaliyaan ciidahaasoo dee runtii noocyo kala duwan leh ibnu taymiya marka uu sharxayo waa kale masala waxaa ka mid ah acyaad alkufaar oo kuwaynu aragnay faraha badan waxaa ka mida ah nawcun aakhar nooc kale oo ay ka mid yihiin maal alacyaad alwaطaniya ay xukuumaduhu sameeyaan ciidahan had iyo jeer maalmaha qarankiiya wax la ydhaha waxa uu leeyahay dhaqamada noocaas taxawalat calayna yowma taxawala calayna alisticmaar asiyaasi walcaskari walfikr walam nastaطic ataxarura minh macnaha dhaqankan odhanaya in maalmihii in loo dabaal qaranka ila waxna waxna waa shay diinah oo la isweydiinayo la odhanayo diintu maxay ka timi waxna waa wax suti gaashaana taa suti gaashaantaa maynaan sheeginoo taasi dee wax waa ficiltan bay ku salaysan tahay laakiin marka diin ahaan laga hadlayo labadaasi uu noo jiray rasuulku sala allahu calayh wasalam waxaan kale octoobaradan kala noocnooca ah ee faraha badan ee dadka lagu qasbayo ee la odhanayo haddii dee dugsi hebel muu fasixinba waa xidhan waa maaragtay ama qarandumis ama kacandumis taasi waa waa nidaam iska laga dhaxlay un ummadaha kale oo la xidhiidhsan un maaragtay waa nooc isticmaara buu ku dhaqamadiisa waxaa kaloo saddexaad oo ka ciidaha ka hore horta waynu soo dhaafnayo dee tii dhalashadii maalinkii dhalashada iyo maalinkii ay labada qof isaroosteen iyo maalinkii halkaa uu sidaa yeelu jaamacadda ka baxay iyo maalin dee ma dhammaanayo haddii maalin u la idhaahdo qofku wuxuu ka dhigan doonaaba de intaasaaba shaqo u noqonaysaba ciidaha waxaa ka mid a ah, hunaaka acyaadun utufidat sibqa sibqatan diiniya ciido muuqaal diineed loo yeelayo ayaa iyaguna meesha ka baxaya oo xadiidkani uu meesha ka saaraya masale waxa uu ku leeyahay xafladda mawliidka loo samaynayo iyo taa israa walmicraad iyo tii bahjadda shan iyo tobanka shacbaan kullu dalik kuwanuu xadiidku deedifaynayo ayuunbuu ka mid yahay gol haddii diin la doonayo rasuulkaa marti looga yahy sala allahu calayhi wasalam wixii kaloo dham waa cala alhawa waa kaa rasuulku laman axdata fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rajul islaamka iyagana macnaha markuu haada ismu ishaaro wuxuu tilmaamaya shay mucayana oo jiroo koobanba waa kaa ilahay u leeyay alyawma akmaltu lakum diinakum wa akmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina waliba arrintaasi waa qadiyadda mutaqayiraadka maaha laakiin qadiyadda sawaabita ayay la xidhiidhaa sawaabintay ka mid yihiin waxyaabaha suganee isbedbedelayin ayay ka mid yihiin cibaadooyinkuna cibaadada isma bedbedesho lamana kordhiyo lamana nuqsaamiyo shay xidhan weeye oo sidii nabiga aynu kaga dhaxalay ayuun baynu u wadaynaa waxa mutaqayirkii aynu sheegaynaa waa wixii arrimaha adduunyada iyo horumarkeeda la xidhiidha waa la bedbedeli karaa oo maxaa maslaxadahee danta ummaddu ay ku jirtaa ayuunbaa laga raacayaa dee waata almaslaxa almursala iyo istixsaanaadka iyo waxa la idhaahdo waxa ay la xidhiidhaan arrimaha adduunyada laakiin xadiidkan haadaa markuu leeyahy waa sida cibaadooyinka oo kale arrimaha tawqiifiga ku salaysan iyagana saasaa loo wadayaa oo waxba laguma dardari karayo waxa iyadana la iska weydiin karaa dadkuna in fara badan iminka kusoo noqnoqda bahasha nafta ka jartay dadkii ee ciyaarta sportska waxaan la idhaahdo oo iminka aada yaabayso cajiiba dadka waktigoodii bay qaadatay qaar baa shaqooyinkoodii soo xidhay qaar baa salaadahoodii ku ilaaway ya dee runtii marka la eego ciyaar haddii aan u xaraamihi ah la socon qofku uu eegi karaa wakti yaroo uu nafisayo o tanazuha laakiin waxyaabaha mulaabasaadka ahee kale ee ku xeeran bay xaraam u noqon kartaa sida masalan wakti badan oo qofku waxna uu baran lahaa ilaahayna uu caabudi lahaa ummadana wax u kordhin lahaa ama reerkiisa u shaqayn lahaa adduun iyo aakhiro faa'iida uu keeni lahaa ayaa halkan kaga lumaya marka waqtigaa nicmada ilaahaya ee ka qaalaysan lacagta ee qofku halkaa uu ku bixiyey faraha badan dee nicmooyinka la su-aalayuu ka mid yahay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wajaakum nadiir sawtaan idin cimri siiyey baa ilaha wakti qofku wax ku qaadan cimrigaaga xageedkay afarta su-aalooda ugu horreeya maalinta qiyaamaha wey lix saacadood markaad halkaa tiifigaa hor fadhido miyaan cimrigaa la isweydiinayo ka qaalisan lacagta eedan cilmi iyo cibaado iyo dacwad iyo diin iyo dad maslaxad umadeed midna aana ku qabanay kukhasaarin haddii salaadii ay maaragtay ku dhaaftana dee qofkii hadalkeedana daa marka waxaa kale oo sii weheliya idaafatan ilaa dalik kiiro badan iyo xamaasad badan oo qofku ay ahayd taageeraha uu noqonayo inuu islaamka ku taageero oo meelo kale xamaasad ugu jeediyo ay ku habboonayd bu halkan ku bixinaya wallaahi waa kooxeblaayo waa inankii hebelo inuu toban asxaabi xafidaada uga ayaa kaga haboon intuu tobankan inaan magacoodaba karaynba ee magac faranjiga midhana intuu saa usunsuminayo cabdilxamiid kashkaa ka warramayey dee allah yarxamu intii uu noolaa qiilada dad dhalinyaradii muslimiintu berigii hore qiilada jihaadka u hayn jireen ayaa kubadda loo leexiyey buuri waa nooc duulimaadka maskaxeeda reer galbeedka ah. si aan iyaga loo soo egin nidaamyadoodan iyo xumaantoodan ayay ummadda ah, lucbad baa loo sameeyey kolba meel ka hawlgalaan marka laba firqadoodoo malaha ku ciyaari jiray masar oo midna la odhan jiray ahli da kalena ma garanayo nooc kale iyaduna lahay ayaa nin baa mid taageersanaa buuri markaa islaambu u yimi kufradu ka iibsanaya islaantii bay ku murmeen buuri islaantii waxay taageertay kooxdiisii mid aan ahayn maya taasa ka wanaagsan wuu ku celceliyay bu islaanta markii dambe dhaguhu qabtuu jaray bu islaanta islaantii baa ka xanaajisay bu iio oh, cadhadii buu ishayn kari waaya qiiradii hayd marka yaa laytahu bu isagu leey qiirada halkaa islaanta uu kula dul dhacay muu jihaadka u kaxeeyo iyo muslimiinta maaragtay xamaasada marka cumuuman waa fitno runtii jirtee dadku in ay ku iftiloobaan ma waay waxaad halkaa ka arkaysa xusnu dacwati ila allahi tacaala usluubka quruxda badan ee hufan ee xikmadaysan nebigu dadka u waanin jiray mufaaraqatu lma'luufi mashaqa baa la ydhaha dadku hadday wax la qabsadaan wixii waxay u baahan yihiin si miisaaman in looga fujiyo markaa nebigu si uu dadkan waxaan uga fujiyo si macaanna wuu u wacyigeliyey badiilna wuu u sameeyey may ahayn oo keliya arrintiisu hadmin inuu wixii ka dumiyey ee wixii waanu dumiyey nidaamkii jaahiliyada badiilna wuu u sameeyey oo wuxuu uhi kii hore kanuu ilaahay ku bedelay kanaa ilaahay jideeyey kanaa ka khayr badan marka kaa hore ka taga marka qofkii kol hadduu kan helo dee waa inu kan raaca waay wacan caliyin radia allahu canhu qaal cali wuxuu leeyay min asunati sunnaha waxa ka mida an yakhruja ila alciidi naashiya qofku inuu ciidda u baxo isagoo lugaynaya rawahu tirmidiy waxasana tirmidi baa wariyey xadiidka xasanna uu ka dhigay waa kaa kule markaa sheekuna waa xasanu ligayri daciifku markuu kor usoo kaco ee ururo uu isu markhaati fure mutaabacaad iyo shawaahid shayga usuulka loo yaqaano ay yimaadaan ayaa la yidhahdaa xasanu ligayri min asunati hadduu yidhina lahu xukmu lmarfuuc miduu yihi qaala rasuul llahi oo kale u dhigmaa sunnaha waxaa ka mid a in ciidda loo socdo oo loo lugeeyo macnaha way iska bannaan tahay inuu qofka gaadiidkiisa qaato siiba hadday meeshii fogtay waa mubaax laakiin hadduu socdona way uga sii wanaagsantah yustaxabu anlaa yarkaba ilaa min cudur way iska wanaagsan tahay haddaan cudurdaar jirin inuu qofku iska lugeeyaa wanaagsan meeshuu u dhowdahay maalan oo markuu ka soo noqdo uu gaadhigiisa qaato haddii laakiin eriyadu durugsan tahay waxa markaa ay noqonaysaa inuu gaadiidkiisa iska qaato su-aashaasuu ka jawaabay iyamaa fiican in la lugeeyo maalinka ciidda salaada marka la tegayo rag iyo dumarba iyo dhalinyarada in la lugeeyo iyo in gaadiid la fuulo waxaa fadli badan in la lugeeyo oo dee waa raadkiibaa la qoraya marka raadkaa gaariga iyo kan kaagan baa xagga culayskana u dhow isla markaana asalkii waafaqsan labadaba iyadoo ilaahay fadlgiisa uu badanya uu ku qori karo haddana hadiga sidana markaa uu tilmaamaya xadiidka cali wacan abi hurayraa radia allahu canh cabduraxmaan waxaa laga wariyey ilaahay ka raali noqdo annahum asaabahum asxaabta waxa ku da-ay madarun roob baa ku da-ay fii yowmi ciidin maalin ciida ayaa roob ummadda helay fasallaa bihim nabiyu sala allahu alayhi wasalam markaa nebigu wuu tukiyey salaata lciid fi lmasjid masaajidkuu ku tukiyey rawaahu abu daawuud biisnaadin layinin sanad jidhecsan marka xadiidku waa daciif su-aasha uu ka jawaabayaa waxa weeye iyomaa fiican meel bannaan in lagu tukado iyo masjidka in lagu tukada iyomaa fiican waxa fiican musallaha oo ah meesha bannaan waktigii nebigana halkaa bannaan unbuu ku tukan jire masjidka kuma tukan jirin xadiidkana wuxuu tilmaamayaa hal mar inuu nebigu masjidka ku tukadayoo maalintaana roob jiray laakiin dee masaajidka nebigu mid roob celinayaba maahay roobka laftiisa aan waxba ka taraynin xadiidkii tilmaamayay markuu nebigu isagoo khudbadda taagan oo dadka dee ukhudbadaynaya ninkii reer miyigaa intuu halkaa isa soo taagay uu yidhi dadkii waa abaarsadeene ilaahay roobu weydiiyey markuu nebigu yihi allahuma adqina allahuma adqina allahuma adqina waa kuwii asxaabtu tilmaamayeen in yar kadib bayn roobkii helay oo garhkii nebiga uu ka daayay ilaan wuxuunu ahaa laamay tasaartaaran marka xadiidku muu gaadhin heer lagu daliishan karo halkaa waxaa laga fahmay in asalku uu yahay in lagu tukado eriyada bannaan wa kownuhaa tusallaa fi saxraa ila min cudun fatusallaa fi lmasjid wa huwa jumhuur lculamaa haddii aan cudurdaar jirin banaankaa lagu tukanaya haddii cudurdaar jirana masjidkaa laskaga tukanaya ana cudurdaarkii waxaa ka mida bulshadeenna magaalada ku noolba banaan qaada ma haynaba waa isugu iman karaan magaalada waay marka intii banaan haystaana banaankooda ha ku tukato intii kalena masjidka ha ku tukato ina ficlahaa fi lmasjid afdal in ittasac waay shawaaficdaaba iyagu sidaa leh waxaa markaa laga soo reebayaa masjid alxaraamka baytullahi alxaraamka kacbada in iyada lagu tukado ciidda axkaamteeda halkaas aynu kaga baxay baabu salaati alkusuuf waa salaaddii dayaxmadoobaadka dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka kusuuf waa kusuuf shams kusuufna marka khada la isticmaalana waa khusuufu lqamar bayixii oo madoobaada wey waana laga yaabaa inay isweydaartaan oo midba ka kale lagu sheego taxliil ahaan kolka la eego xayluulo dhacaysa wey oo haddii uu dayixii dhex galo qoraxdii iyo dhulkii qoraxdii baa madoobaan hadduu dhulkii dhex galo qoraxdii iyo dayaxiina dayaxii baa madoobaan ilaahay idankiibuu ku madoobaanaya waa sida taxliilka akhiiran la saaro wey salakiyintuna waktiga horeba ay sheegayeen waxaase midka meesha uu yaallaa wya habu socodkii meerayaashan oo wax iska bedeleen baa muuqanaya haddii berigii hore ay u soconayeena caadig ahaayna ku naqaanay ayaa wax iska bedeleen isbedelkaasina waa halka qiyaamuhu ka bilaabmada oo wajumica ashamsu waalqamar marka dee caalamkan ilaahay uu rogayno waxa dhacaya in shay waliba isbedelo qoraxdii isbedesho dayxii isbedelo xidigii isbedelaan cirkii isbedelo dhulkii isbedelo maadaam maanta qoraxdii iyo dayxii wax iska bedeleen arbay qiyaamadiiba noqotaaba ilahay makrigiisa lama aamino waa shay qaybaho aynaan ka warhaynin lidalik mar haddii caalamkii wax iska bedelaan odhan mayno kaa iyo kaasaa sidaas waxu kala dhex galeene innagu sida nebigu inoo jideeye calayhi salaatu wasalaam waxaynu u degdegaynaa cibaadadan inaynu guto wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa aayad kastoo la arkaana cabsigelinteeday leedahay markaa dhulgariir yimaado burkaane kolkuu yimaado baduhu kolkay butaacaan kolka qoraxda iyo dayaxi madoobaadaan waxa weeye aayaat min aayaat illah cabsigelin baana ku jirta ilahay wuxuu leeya caalamkan anigaa gacanta ku haya gaalna ma maamulo quwado kalena ma maamulaan anaa maamula marka hadduu doono meeshuu ka tuuraya dad iyo dunyada wax iswa watawani macduuda wa qaliila wakhtiyadan laga baalkii ku dhacay burkaanayaashii muxuu ahaa sunaamidii ka dhacday ee eshiyada ee boqolaalka kun ee qof ku dhinteen wax daqiiqad ka yar buu soconaya daqiiqad wax ka yar ilbiriqsiyo inbuu ilahay sida bakerigan biyaha had iyo jeer marka saa u dhaqdhaqaajiso dee biyaha inay xaggaasi ka bodaysaa inaan xagga dhaqaajintaa yare ilaahay uu ku sameeyey ayaa boqolaal kun isbedeleen manaa cajalada ay kasoo duubeen qofka arka aada iyo aad buu yaab ugu dhimanaya sida ilaahay subxaana watacaala u bedelay meeshaa iyo mawjadu marka ay boodayso inta kilomitr ay kor tegayaan biyuhu manaha shan kilomitr lix kilomitr bay badda dhaafayeen markaasaa baabuurtii magaaladaa joogtay ay magaalooyin kala tegay intay baddu dhafato taasiba kolkaa waxa weeye aayadnimada ay tahay weeyaan marka inaha kale wuxuu kusii yar eegayaa xagga falaki ahaan laakiin waxa inaga khuseeyo xikmadda un weeyo dhinaca inaynu ka eegno wasalaatu lkhusuuf istabadaha bacdu lculamaai min qowlihi tacaala culimada qaarkood baa ka faa'iidaystay aayaddan suuratu fusilat ku sugan ayay ka faa'idaysteen ilahay ui wamin aayaatihi alleylu wاnnahaaru wاshamsu wاlqamar laa tsjuduu liلشamsi walaa lilqamar wاsjuduu lilahi اladii khalaqahun in kuntum iyaahu tacbuduun qoraxda iyo dayaxu aayaadka ilahay inay ka mid yihiin iyaga ha u sujuudina qorax iyo dayax iyaga waxba ha u nisbaynina laakiin ilahay u sujuuda marka iyagii wax iska bedelaan ilahay oo loo sujuuda baa laga faa'idi karaa bay leeyihin aayadda madowga ay madoobaadaha sirta ku jirtuu rasuulku kaga jawaabaya calayhi salaatu wasalaam xadiidkan soo socdaa halkanna waxaa lagu sheegayaa salaadaha mashruuca ah ee in la ilaahay loo tukado ay tahay ayay salaadan kusuufka kusuufku ka mid hal mar baanu rasuulku tukaday sala allahu calayhi wasalam waa maalinka xadiidkani uu sheegaya hal mar ubuu tukaday oo qoraxdu madoobaatay waaya can ilmugiirata bni shucbata radia allahu canhu qaala inkasafat ishams qoraxdii baa madoobaatay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waktigii rasuulka yowma maata ibraahim inankiisii ibraahim ee yaraa kolkuu dhintay maalintuu inankii ibraahim dhintay ee nebi maxamed ayay qoraxdii madoobaad faqaala annaasu dadkii baa waxay idhaahdeen inkasafat ishams qoraxdii waxay la madoobaatay limowti ibraahim inankaa nebigu dhale cajiibka ah geeridiisay la madoobaatay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu dadka ma eeganayo iyagoo diin la-aan ku sugane ama inxiraafaya isagoo saxaya wuxuu ku yidhi ina ashamsa waalqamar qoraxda iyo dayixu aayataani min aayaati illaah waa laba calaamo waaweyn oo calaamooyinka ilaahay ka mida ah, ee tusiye awooddiisa laa yankasifaan uma madoobaadaan limowti axadin qof geeri noloshii ama dhalashadii walaa liayaati limowti axadin qof dhimashadii walaa lixayaatii iyo qof noloshii oo dhalashadiisa looga jeedo qof dhimashadiisa iyo dhalashadiisa midna waa madoobaadaan faidaa ra'aytumuuhuma markaa aragtaan qoraxdii iyo dayixi iyagoo isbedelay oo madow ku yimi fadcu llah ilaahay barya wasalluu tukada salaada mashruucaa xataa tankashif ilaa ay caddaanayso muttafaqun calayh wa fii riwaayatin lilbukhaariyi waxay sheegaysa xataa tanjaliya jeeroo ay nuurayso walilbukhaariyi min xadiidi أبي bakr fasalluu wadcu tukada oo ilaahay barya xataa yankashifa jeeruu idinka kor kaco uu idinka faydmo maa bikum waxa idinku habsaday waxa qoraxda iyo dayaxa ku habsaday waa wax ummaddii caalamka ku habsadee waxaa ilaahay ilaahu idinka dulqaaday ilaahay u tukada oo barya salaadana dee arrin kastoo adkaada iyadaa bixi dhibaataa ilaahaydaa lagagalaya iyadana waa la kaashanaya wastaciinuu biasabri wasalaa markaa dhib yimi weeye waxaa laga kaashanayaa markaas salaada waa sanadii tobnaad wey sanadii tobnaad bishii shawaal qolada taariikyahanadana waxay sheegayaan sagaal iyo labaatankii shawaal sanadii tobnaada hijriyada oo waafaqsan toddobiyo labaatankii novembar lix boqol iyo labiyo soddonka saacadoo sideediya iyo barhki ayay madoobaatay qoraxdu waktigaa rasuulka sala allahu calayh wasalam waxay ku keeneen badi taariikhun bay dib u celiyeen sida baarkan yare kalendarka loo samaynayo ayuu meelaha dib u eegeen qoraxdii baa madoobaatay waxay qabeen Eh, carabtuna aragtida inaguba imika aynu ka qabno marka qoraxda iyo dayixu ay madoobaadaan dadkeenu waxay idhahdaan allah caaw nin weyn baa dhintay ama nin weyn baa dhashay markaasay idhahdaan nin boqora ayaa ama dhintay ama dhashay bay idhahdaan haddii dabaylo fara badani ay soo qabsadaanoo maluuqan oo kala noocnoocoo saa wareegayana waxay idhahdaan ama ciidama dhulka xidho asagoo cirkii waa kan ooyayey maxaa maxaa dhintay wado dee meelo un ku meeraysanaya arrimihii ilaahay loo tiirinayo gacanta ku haydaa meelo un lagu warwareejinaya marka fikirkaasu saxay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi qoraxdan iyo dayaxani qof baa dhintay iyo qof baa dhashay midna uma madoobaad laakiin waa aayaadka ilaaha aayaadka ummadda wax ku tusaya wey markaa aragtaan ducaysta salaada mashruucaana tukada ama tukada oo ducaysta riwaayooyinka midina ducaday horumaraysa midina salaada macnaheedu waxa weeyaan in loola imanayo un majmuuc ahaan si kastaba ha u tartiibsanaadana ama ducada ha horeysa ama salaada ila way islaazimayaanoo salaada laftigeedii baaba ducaahe in labadaa la barsado waay ibraahimna dee waxa weeye inankii ay u dhashay maariyat alqibtiya oo addoontii uu usoo habeeyey boqorkii reer masar Ah, boqorkaa isaga muqaws la odhan jiray markuu rasuulku sala allahu alayh wasalam waraaqdii u diray uu ku gaadhsiinayay risaalada diinta ugu yeedhayo jawaab fiican buu kasoo soo bixiyey addoontaana hadiyad buu ugu soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka guddoomay nebiguna hadiyaddii addoontiina waa addoonnimuu kula dhaqmaya inankaa ibraahim bee u dhashay waktigan uu dhintay siddeed iyo toban bilood buu jiray inamadii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhammaantood yaraan bay ku dhinteen waa daahir cabdilaahi iyo ibraahim saddexdoodaba bal hablaha laftigooduna intii uu nebigu noolaa ayay dhammaantood wada geeriyoodeen marka laga reebo faatima oo lix bilood ka dambeeyey wuu murugooday nebigu calayhi salaatu wasalaam inanka isagoo ilmaynaya asxaabtiisu arkeen waa kuwii kulahaa maxaa kugu dhacay adiga oohinta nooga digaya baa ilmaynaya dabeedna wuxuu u sheegay oohinta la diiday intay tabaroorta iyo qaylada iyo qaadan waagu ku jiro iyo amakaada laakiin ilmadu inay tahay naxdin qofka qalbigiisa raxmad ku jirta alcaynu tadmac wاlqalbu yaxzun walaa naqulu ila ma yurdi rab waina calayka ya ibraahim lamaxzunuun ishu way ilmaynaysaa qalbiguna wuu murugoonaya kusoo yeedhin mayno ku dhawaaqi mayno wax ilaahay raali gelinaya mooya wax kale ibraahim oo tegidaaba waa ka murugaysay nebi nebigu uri alayh isalaatu wasalaam marka taasi waa mawduuc kaleo sirada la xidhiidha xadiidkani saasuu xusay waaya taqliidkaa jaahiligaabuu nabigu meesha ka saaray calayhi salaatu wasalaam shayga marka la aaminayo inuu meesha yimaadaan ictiqaadkaa fiican mushkiladda noocan timidna tabaruc iyo ilaahay oo la dhuldhigo iyo ilaahay oo la baryo taasaa laga lagaga bixi karaya sida xadiidka soo socdaa tilmaamayana salaadan habka la dhawaaqayo iyo adaankeedu nooca uu noqonayana wuu sheegi doonaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaad halkaa ka arkaysaa qofka aqoontale ama mas-uulkaah marka uu arka dadkiisii oo circiraya ama waxaan diin ahayn ku habaaqaya waa inuu sax ah oo uu ka duulaa qaacidadii usuuliga ahayd odhanaysay wujuubu lbayaani waqta alxaaja waktiga loo baahan yahay xaq in loo caddeeyo in dadka loo caddeeyo haddii asbaab maadiya ay jirto oo falaga iyo meerayaasha wax iska yar weydaarteen arrinka taa keliya kuma koobayno oo sida gaaladu ay kabaradaha unu soo qaataan ay meesha ka madoobaanaysa ugu dalxiisaan la arrintu sidaa maaha laakiin ta macnawiga ah ee uu nebigu tilmaamay taasaa la eegayaa iyo waxaan inuu yahay musiibo sigay dadka dadkuna hadday sigtaan waa dad sadaqa ku baxdae waa inay iyo rabibari iyo iyo salaadu cararaan khilaafu lculamaa culimadu waxay isweydiiyeen salaadani khudbad miyay leedahay mise ma laha sida raajixa waa in aanay khudbad lahayn nebigu tan ujeediyeyna waa wacdiga wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu jahra fii salaati lkusuuf salaadan dayaxmadoobaadka wuxuu la jahray biqiraa'ati akhrintiisa kor buu u qaaday muu siraysanin fasallaa wuxuu tukaday arbaca rakacaat afar rukuucood oo fii rakcatayni laba ragcadood ku dhex jira wa arbaca sajadaat iyo afar sujuudood muttafaqun calayh wa hada lafdu muslim lafdigan muslim baa kitaabkiisa ku saaray wa fii riwaayatin lahu riwaayo kaleo muslim uu warinaya waxay sheegaysaa fabacaa munaadiyan yunaadi nebigu wuxuu diray mid dhawaaqa oo ummadda ugu yeedha salaada oo odhanaya asalaatu jaamica salaadu waa mid kulminaysa dadka salaadii kusuufkaa la isugu imanaya la isugu yimaado taasi waa saxeixo mid tugan wey icraabkeeda ama mubtadiye khabar sidan oo kale ha ah la dhigo asalaata jaamicatan ama labada hawalanna wada nisbiyo aduu sidii ay qolada nuxaadu misaalka usoo qaadan jireen ama ha la isweydaaniyo ama juhdii dhowrkaa mid kasta ha ahaatee waxa weeyaanu ereyga waalidkaahe soo arooray waxa wey kaa in la isticmaalo adaankeedu waxa wey asalaatu jaamica asalaatu jaamica ereygaasi halkuu kusoo arooray waa halka salaada dayaxmadawaadka wey salaadan xukunkeeda iyo habka loo tukanayo iyo tirada ragcadaheeda iyo qirada la akriyayo habka loo akriyayo intaba xadiidku waa ka jawaabaya tirada ragcadu waa laba ragcadood laakiin ragcad waliba laba rukuucood bay leedahay iyo laba sara joog sujuuduhuna waa iska caadiyo ragcad waliba laba sujuudood bay leedahay waa sida xadiidkana uu tilmaamayo xagga qirada faatixadiina waa la akriyaya suurado dhaadheer oo ka dambeeyana waa la akriyaya hoos loo dhigi maaye kor baa loo qaadaya saa uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxaa sunnaa in la dheereeyo dadku inta uu kari karayo dadku intuu kari karayo in la dheereeyo aan lasoo gaabinin ayaa wanaagsan salaadan waktigeedu waa salaad sabab leh sabab bay leedahay inta sababtaasi joogo weeye waktigeedu marka qoraxdiiyo dayixu madoobaadaan buu waktigeedu galaa haddii ay meesha ka baxa madowgaasina oo qofka jaaniskaasi uu sheego looga warramona waktigeedi wuu tegey waaya xadiidka soo socdaana kaa horay isku mid yihiin inta hore laakiin inta dambaa xoogaa yara kala duway wa can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala cabdilaahi waxa uhi inkasafat ishams qoraxdii baa madoobaatay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waktigii nebiga fasallaa nebigu dadkiibuu tukiyey faqaama qiyaaman طawiila sana joog dheer buu istaagay naxwan ku dhow ama la noqon kara min qiraaati suurati albaqara suurat lbaqara inta la akriyay suurat lbaqara waa intee le waa laba jiziyo laba maqran yaan idhahdaa aduu laba jiziyo dheeraad juskana qofka tartiilinaya si wanaagsan oo akriyaya wuxuu akriyi karaa soddon daqiiqo ama afartan daqiiqo macneed waxa wey saacad iyo dheeraad ayuu u taagnaa sirajoog hore uma rakaca rukuucan awiila rukuuc dheer ayuu iyadana rukuucay oo laga yaabo in duufku inaga maran laha inaga <laughs> ile maskaxdeena yar baan rakibnaynba waanay tababaranin dee ku dhow sana jooggaa iyadana uma rafaca uu soo tooso faqaama qiyaaman dawiilan sana joog dheer buu ku xigsiiyey isaguna aal cumraan meelaha udhigna wahuwa duuna alqiyaami lawali sana jooggii hore ka yar sokeeya uma rakaca rukuucan dawiilan wuxuu rukuucay rukuuc dheer wahwa duuna rukuuci lawali rukuucdii hore ka yar waa laba sara joogiyo laba rukuucood uma sajada markaasuu sujuuday ragcaddaa hore laba rukuucoodna waa leedahay laba sujuudoodna waa leedahay uma qaama qiyaaman dawiila haddana markuu tii kale u kacay sara joog dheer buu istaagay wa huwa duuna alqiyaami alawal oo sara jooggii hore ka gaaban sara jooggii labaadee ragcadda hore lahayd uma rakaca rukuucan dawiila rukuuc dheer buu galay marka wahuwa duuna rukuucil awali oo rukuucdii hore ka yar markaa waa hal sala joogayo hal rukuuc badaysa uma rafaca wuu soo tooso faqaama qiyaaman awiilan wahuwa duuna alqiyaami alawal sala joog dheer buu istaagoo kii hore ka yar waana sala joogii labaad uma rakaca rukuucan awiilan rukuuc dheer buu rukuucayoo waa ragcadda labaad rukuucdeedii labaad wahuwa duuna rukuucilawali oo rukuucdii hore ka yar macnaha ragcadda labaadna wuxuu dhameeyey labadeedii sarajoog iyo labadeedii rukuucood sarajoog waliba ka hore wuu ka yaryahay rukuuc waliba ka hore way kasii gaabanta uma sajada markaasuu sujuuday labadii sujuudoode ragcadda labaad ay lahayd uma insarafa wuu ka baxay waqad injalat ishams iyadoo qoraxdii iftiintay oo ay caddaatay fakhaaba annaas dadkiibuu khudbad u akhriyey uu ku xusuusinaya sirta meesha ku jirta waajibka iyaga la gudban iyo sida arintan ay ku xalinayaan muttafaqun caleyhi walafdu lilbukhaari xalka ilaahay baa haye macnaha waajibka iyaga la danta riwaayadaasi saasay tilmaanto kii hore ay yidi muuqaal waxay kaa siiseen riwaayadani rukuucda iyo sarajooggu inaanay ahayn kuwii caadiga ahaa ee salaadii caadiga laakiin dee ay dhaadheer yihiin oo naxwan min qira'ati suurati lbaqara suurat lbaqara suuratu alicimraan suuratu nisa suuratu lmaa-id suuradaha dhaadheer afarta sarajoog waxaa lagu qaadanayaa meelaha lix jir toddoba jir ayuu ku qaatay nebigu calayhi salaam mar hadda riwaayooyinka kale aan eegno wa fii riwaayati limuslim riwaayada kale muslim waxay tilmaamaysay sallaa wuu tukaday xiina kusifat ishamsu markii la madoobeeyey qoraxda ilaahay baa madoobeeyey amaaniya rakcaad sideed rukuucood fii arbaci sajadaat oo afar sujuudood wata afarta sujuudood waa labadii ragcadood soo maaha labadii ragcadood baa waxay wateen afar sujuudood labada ragcadood baa waxay lahaayeen sideed rukuucood ragcad waliba markaa afar rukuucood bay laadiyo afar sarajoog riwaad waa muslim wa can caliyin dalik calina sidoo kale ayuu isaguna wariyey waay walahu can jaabir waxa uu muslim ka warinayaa jaabir sallaa nabigu uu tukaday sita rakacaati lix rukuucoodoo biarbaci sajadaad afar sujuudood maca arbaci sajadaad waa laba ragcadood oo lix rukuucoodna waliabi daawud can ubay ibnu kacbi isna wuxuu kordhiyey sallaa wuu tukaday nebigu labada ragcadood fa rakaca khamsa rakacaat shan rukuucood buu la yimidoo wa sajada sajdatayn laba sujuudood ayuu sujuuday wa facala fi taaniyati mila dalik tii labaadna intaa in leeg sameeyey macnaheedu waa maxay kolkaas ragcad waliba shan rukuucood bay leeda aan soo ururinna inta soo aroortay waxa weeye intaniba way soo wada arooreen inuu tukaday waatan loo badan yahay raajixaahe laba ragcadood oo afar rukuucood leh laba ragcadood oo lix rukuucood leh laba ragcadood oo siddeed rukuucood leh laba ragcadood oo toban rukuucood leh intaaba